بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة أوقات النهي وأوقات النهي عن عن النوافل المطلقة waqtiyaasha nahyiga ee can الnawaafil اlmuطlaqa la diidayo sunnayaasha sii daysan min alfajri laga bilaabo waaga weeye ilaa an tartafica الshamsu qida rumxin ilamaa inta ay qoraxdu ka kor noqonayso qadar waran leeg qiida rumxin qadar waran leeg ay ka kor noqonayso wa min salaati alcasri laga bilaabo ila alguruub ilamaa iyo dhicitaanka laga gaadhayo wa min qiyaami shamsi qoraxda istaagga ay istaagto laga bilaabayo fii kabidi asamaa samada bartankeeda ay istaagto ila an tazuula ma inta ay ka ciirayso ee xagga duhur u wareegayso wallaahu aclam waxa uu tilmaamay musanifku raxmat ullaahi calayh inay jirto waxa loo yaqaano awqaatu nahyi lisalaa wakhtiyaalo salaada aan la ogolayn in la tukado inay jirto oo adiladuna ay ku soo aroortay inaan salaad xilliyadaasi la tukanaynin laakiin salaadda la diidayo maxaa looga jeedaa ma salaad oo dhanbaa mise nahyiga waxaa lagu xambaarayaa salaadda qayb ka mid a ah. ta noocaasi abuu tilmaamo wuxuu yihi waxaa lagu xambaarayaa annawaafil almutlaqa sunnayaasha sii daysan baa lagu magacaabi faraa'idna lagu magacaabi maayo salaadaha faradka a nahyiga ma soo gudagelayaan sunnada sababta lehina ma soo gudagelayso marka faradyaalkii iyaga waa la garanaya waajibaadkii salaada oo salaadihii waajibka ahaa sunantii ayuu laba u kala qaaday waana qowlka saxiixa ah ee adilladu ay ku kulmayso taasi oo ah sunnadii inay tahay daatu sababin mid sabab u saaxiiba oo sabab mutaqadim oo ka horeeya leh ama muqaarin la ah oo la xidhiidhsan oo isku mar ay yihiin oo maalan haddii la weysaysto oo kale sunne waa lala iman sababkuna wuu ka hor horeeyaa salaada iyada ah oo waa weysada masaajidkii haddii la soo galo khilaaf badaniba ha ku jiro ee taxiyatulmasjidku waxay noqonaysaa mid markaa sababka oo gelitaanka muqaarin la ah oo ka dambaynaysa oo isla markaa uu soo galay ah maalan haddii qoraxdii madoobaato xilligaa isaga ah iyadana waa la mid oo waxay noqonaysaa in la tukado oo aan la odhanin waktigani waa waqtu nahyi waayo asbaab keensanaysa ayaa joogta xaaladda noocaasiya sunnadaasi nahyi noqon mayso amaa sunno iska muطlaqo aan sababba lahayn iyadoo qoraxdii bartanka taaganta oo kugta halkaa bartanka taagan tahay ah. inaad taahid sunaan iska tukanaya arrintaasi sax maaha ma suuro gelayso salaada subax markaad tukato sunnadii ka horraysayna aanay kaa tegin inaad tidhaahid waxaan iska tukanayaa sunno kalean isaga kacayaa sax maaha nahyi baa ku sugan waayo sababay leedahay ma jirto aduunbaa iska inshaynayo hadda iska bilaabaya tan noocaasiyaa buu inoo tilmaamay saddexdii wakti ee ra'iisiga ahaa ayuu inoo sheegay marka hoosta laga sii eegana shan wakti bay noqonaysaa laakiin saddexdana ugu muhiimsan oo laga bilaabo waaga ilamaa inta ay qoraxdu ka gaadhayso waxa weeyaan qiida rumxin halkaa laba wakti baa isku guda jira oo saddexdanun bay ku ururaysaa waxaa la odhan karaa min alfajri ilaa an taluca ashamsu fajriga laga gaadhayo ilamaa inta qoraxdu ka soo baxayso wax salaaday halkaa kuma jirto mar haddii sunnadii ka horreeyey subaxa la tukado salaaddii subaxna la tukado sunno dambe ma jiro ilaa qoraxdu ka soo baxayso waa wakti markay soo baxdona ilaa ay bixitaankeedu ka kaamil noqonayo oo ay qiida rumxin gaadhaysana wakhti labaad baa laga dhigi karaa oo halkaasaa wakhti labaad laga soo saari karaa laakiin shiikhu iminka labadii wakhtiba saddexdii ra-iisiga ahay ku ururaysay buu ka dhigayoo wuxuu yidhi warwaaga laga bilaabo ilaa qoraxdu markay soo baxdee weliba qiidu rumxin gaadho waran carbeed in leeg oo nin jooggii ay gaadho salaad la tukanaya ma jirto marka halkaa laba waqti baa isku guda jira <clears throat> casarka laga bilaabo ilى اlغuruub ilaa intay ka dhacayso wakti kalea laga sii farci karaa oo waxaa la odhan karaa markay dhacda dhacaysana ilaa intuu ka kaamil noqonayso hadday baalka la gashana ilaa ay wada libdhayso si wacan u wada dhacayso maya marka saddexda waqti unbay u noqon laakiin haddii lasii kala saarana shan bay noqon markay qoraxdu bartanka gaadhana ilaa ay duhur u wareegayso la tukan maayo waayo waqtiga jahanimo la huriyo xadiistu waata tilmaantay labada waqtigee kalena qornaxdu shaydaanka labadiisa gees dhexdooda inay ka dhacayso waqtigaana gaalada iyo kuwa caabudaa ay u sujuudaan muslimiintana aan loo baahnayn inay shabbahaan oo u ekaadaan kuwaasi xaaladda noocaasiya sujuudaya oo aan shaydaanku kugu xisaabtamin baabu salaati اljamaaca wاlimaama baab wuxuu u yahay salaada jamaca iyo imaamada imaam noqoshiyaha ayaa u u baab wahiya salaaة اljamaaca fardu caynin fardu cayn wey lisalawaati اlkhams salaadaha shanta ah ayay fardulcayn u tahay cala arijaali ragga korkoodii baanay fardulcayn ku tahay xadaran iyo wasafaran negaansho iyo sadcaalba negaansho iyo sadcaalba raggii bay fardulcayn ku tahay salaada jamaacada xukumkeedu muxuu noqonayaa afar qowl baa macruuf ah. in la yidhaahdo salaada jamaacadu waa sunne qaabka in la yidhaahdaa waa qowl jira wey oo waa sunnaة muؤakada waa sunno la adkeeyey wey laakiin haddaad jamci ka hadho aaim iyo mid dembaabay noqon mayse nooca in loo dhigo iyo qowlka labaad oo ah waa fardulkifaaya oo waxa weeye ummadda cid shicaarkii iyo astaantaa diineed ay ku muuqanaysaa hadday jamaacadii oogto mid iyo laba meelaha ku hadhay dhibaato ma laha qowl sidaa yidhina waa jira oo aqwaasha ahlulcilmiga ka mid ah qowlka saddexaad waa ka shiiku halkan inoogu tilmaamayo waxa waa in la yidhaahdo waa fardu cayn ummadda qof kasta oo ragga baaliqiinta ah ee caaqiliinta ah ee aan wax cudurdaarah oo kale lahayn acdaar badan baa jamaacada ride e oo bacdu ahlilcilmi ilaa afartan gaadhsiiyaan oo acdaar khaasa iyo mid caamaba leh marka wax cudurdaarana mar haddaanu lahayn waxa weeye aahin buu noqonayaa qofka ka hadhaa waana mid had iyo jeer calaamaadka waxa weeye nifaaqa iyo waxyaabaha noocaasiya lagu garto ka mida maadaama ibnu mascuud tilmaamayey waxa weeyaan cid macluumu nifaaqa mooyaane cid kale jamaacadah waxaad arkaysay wakti wakhtiyada ka mid ah oo fii zamani صaxaaba ah in waxa weeye aanay ka hari jirin cid waxa weeye markaa nifaaqnimo loo tuhmayo mooyaane cid kale inaanay jamaacada ka hari jirin qof dee cudurdaarle mooyaane bal qofka labada garab lasoo qaban jiray oo lasoo garab geli jiray oo jamaacada saa lagu keeni jiray qowlka afraad wuxuu tilmaamayaa waa shardi jamaacadu waaba shardi oo ragga baaliqiinta ah caaqiliinta ah ee aan ahlulacdaarka ahayn shardiba weeye oo bimacnaa haddaynu naano fardulcayn weeye waxa weeye salaaddii way ansaxaysaa laakiin qofku aadin buu noqonaya marka la yihahda shardi weeyana maba ansaxayso weeye haddaanad jamaacada ku tukanaad cidladaa ku tukato laysa bisalaa afarta qowl baa macruuf ah afarta qowlna iyadoo hadda haddaynu dabagalno wakhti badan inaga qaadanaysa adiladeeda iyo siday isugu jawaabeen marka la soo ururiyo qowlkana ugu fiican qowlka fardulcaynkaa ugu fiican in la yidhaahdo salaada jamaacadu waa fardulcayn qof cudurdaar la mooyaane ilaa afartan cudurdaar bay ahlulcilmigu sheegaan acdaartaaba kugu filan haddii jamaacadu kugu dhib tahay <clears throat> laakiin adoo aan cudurdaar lahayn jamaacada kama tegi kartid ama haddaad cudurdaar leedahay waa weji kale bal bacdu ahlicilmi waxa bay damceen qowlkan inay ijmac ku naqliyaan sida ibnu qayim اljawsiya iyo shaykhulislaam ibnu taymiya iyo bacdu ahli اlcilmi waxay tilmaameen ijmaacu صaxaaba inuu ku sugan yahay iyagoo hadalka cabdillahi ibnu mascuud ka qaadanaya laakiin ijmaaca ay sheegayaan fiihi nadar fiiraa ku sugan waayo ijmaacu waxa uu guntamaa bacda wafaati الnabiy salى اllahu alيyh wasalam geerida nebiga dabadeed buu guntamaa saxaabiguna ilaa wakhtigii nebigu ka warramaya ma tilmaamayo wakhtigii taabiciinta iyo ay joogeene waxa weeyaan cid kastaaba soo baxday xilligaa kama hadlayo oo qura xilligaasaana ijmaacu guntamaa laakiin waxaadna arkaysa iyadoo xaaladdu sidaa iyo sidaa tahay dee wakhtigii nebiga wax ijmaacoo guntamayaa ma jiro waa midda kale ee haddii qaabka ijmaac lagu sugo ijmaacaad badan baa sugnaanaya ijmaacaadkaasina ijmaacaad saxa markaa ma noqonaya oo ay ka mid tahay taariku salaadka laftiisu inuu dee kaafir noqonayo in markaa ijmac lagu sugo layhada taabicigii shaqiiq bn cabdillaahi laftiisu waa kii tilmaamayey saxaabadu markaa shay acmaasha ka mid ah oo marka ay tarkigiisa u arkayeen kufri ma jiro hayru salaa wixii salaad ka ahayn misna masalada ijmaac kuma sugna oo shaki ma laha inaan ijmac ku sugnay iyada iyo tan kale toona ee jamaacadaynu tilmaamayno aynu leenahay ilaa afar qowl oo macruufa baa ku jira marka masaa'il badan baa noocaa u dhigmaya haddii la damco qowlka ibnu mascuud in ijmac laga dhigo lakiin mas'aladu waa khilaafi qowlkanaase ugu fiican kamaa qaala nebiyu nebigu siduu yidhi sala allahu calayh wasalam laqad hamamtu waxaan ku hamiyey an aamura bisalaa inaan salaada amro oo fatuqaama loo qiimo oo uma intaa kadibna aamura aan amro rajula nin oo ya'umunnaas dadka tujiya waxaan ku hamiyey buu yii nebigu sala allahu alayh wasalam nin salaada amro eh, inaan salaada amro oo loo qiimo dabeedna aa nin amro oo uu dadka tujiyo yaumu nnaas uma nalaq uma nalaqu birijaalin kadibna aan la tago rag macahum xusam macooda ay yihiin xidhmooyin min xaabin xaabo ah ilaa qowmin qolo inteedna aan ka qabto laa yashhaduuna salaa salaada aan soo xaadiraynin oo meeshaan u indilaaqayaan u tegayaana waa rag aan salaada soo xaadirayn oo dabeedna fa uxariqa aan ku gubo calayhim korkooda buyuutahum binnaari dab aan sudho oo dabeedna guryahooda aan dab ku gubo muttafaqun alayh wuxuu tilmaamayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam waciidka adag ee kaga soo arooray ee uu leeyahay raggaa aan jamaacaadka imanayn inaan iyagiyo guryahaaba isku shuftiraabaan ku hamiyey nebigana salى الlahu alيه wasalam hamigiisu waa nooc wacyiga ka mida wey maadaamay sidaa tahay oo nebigu arrintaa tamaniyey oo damcayba inuu yeelo waxay muujinaysaa adayga ay leedahay jamaacada imaatinkeedu iyo foolxumada ay leedahay imaatan la'aanteedu inay keensan karayso qofkaa in la ciqaabo waliba ciqaab adag lagu rido shay sunno ana layskuma ciqaabo oo sunnaha istilaaxiga ah layskuma ciqaabo ciqaab ma keensado marka shay waajib ah inay tahay oo waliba cayni ah oo aanay odhan karaynin oo masaajidka dad badan baa ku tukanaya hadday fardulkifaaya tahay annaga maxaana laga rabaa ilaliya cayn ahaan baa laydii doonaya wa aqaluhaa inta ugu yarna imaamun iyo wa ma'muumun inta ugu yarna waa mid wax tujinaya iyo mid la tujinayo imaamun imaam wax tujinaya iyo wa ma'muumun wa kulamaa kaana aktar mar kastoo arrinku uu yahay mid waxa weeye badan wa kulamaa kaana mar kastuu yahay mid badan xagga jamcuna fa huwa axabu ilى اllah alle xaggiisa isaga ayaa looga kalgacal badan yahay mar kastoo batana kaasi axabu ilى اllah ilahay xaggiisa isagaa looga kalgacal badan yahay mar jamaacadu korontana korodhaba kalgacalka alle u qabo jamaaco korodhka ayaa sii kordhaya oo jamaacaba jamaacaday ka badan ka fiican macnuu saasuu dhacay wa qaala sala allahu alayh wasalam nebigu waxa uu kaloo yidhi salaatu ljamaaca salaada jamaacadu afdalu way ka fiican min salaati alfadi salaada munfaridka iyo kelida way ka fiican tahay bisabcin wacishriina daraja toddobiyo labaatan darajo muttafaqun calayh salaada keli loo tukado waxa weeye waxay ka fiican salaada jamac loo tukadaa ka fiican oo ka fadli badan waxaanay dheer tahay toddobiyo labaatan darajo marka xaqiiqatan waa ajar aada iyo aada u ballaaran wey muujinaysana jamaacada oo laga tagaa waxa weeye qofkii wax badan inay ku siigayso wax aada iyo aada u badani inay ku siigeyso wa qaala wuxuu kaloo yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam idaa sallaytuma markaad tukataan fii rixaalikuma aad ku tukataan guryihiinna uma intaa kadibna aataytumaa aad timaadaan aataytumaa aad timaadaan masjid aljamaaca masjida jamaacatin masaajidkii jamaacada aad timaadaan uma dabeedna aataytumaa aad timaadaan masjid aljamaaca fasalliyaa la tukada fasalliyaa la tukada macahum iyaga lana la tukada iyaga la jirkooda la tukada fa innahaa iyadu lakum idinka naafila sunno iyo ziyaado ayay idiin noqon dheeraad bay idii tahay rawaahu ahlu sunan ahlu sunanka ayaa wariyey oo fa innahaa lakumaa iyo lakum labaduba waa soo aroortay fa innahaa iyadu lakumaa labadiinna ama lakum idinka naafila bay idiin noqon marka tanna waxaa laga fahmayaa salaaddii gaar loo tukaday hortu inay ansaxday oo aan jamaacadu shardi ahayn waa midda kale e ciddii salaada soo tukatay ee jamciina soo haleeshay sida saxda ahi inay tahay inaanay cidlooyinkaa iska fadhiisan oo odhan salaaddii baan soo tukaday ama masaajid hebel baan kusoo tukado anugu waxaan islahaa jamaaca masaajidkana mar horaa laga baxay deedna masaajidkii oo salaadii weli aan gelinba ama ku jiraba baan u imi haddaad u timi safka dambe ha fadhiisane salaadda la tuko maxaa yeelay ajar dheeraaday kuu noqonaysaa waa naafila dhibaata kuma jirto bal haddaad adigu soo tujisay masaajidka kale kana inaad tujisaa kuu bannaan sidii mucaadi ibnu jabalba masaajidka nebigana ula soo tukan jiray sala allahu alayh wasalam masaajidkii reer tolkiina isagu imaamka uga noqon jiray u tujin jiray wa can abi hurayra marfuucan abi hurayra marfuucan waxaa kaga sugan marfuucan macnaa mid nebiga loo kor yeelay waa xadiis nebigu yidhi inuu nebigu yidhi inamaa jucila alimaamu in kaleba maahae imaamka waxa loo yeelay liyu'tama bihi si loogu daydo imaamka waxa loo sameeyey in faidaa kabara markuu takbiirsado imaamku ee allahu akbar yidhaahdo fakabiruu idina takbiirsada faidaa kabara markuu takbiirsado imaamku fakabiruu walaa tukabiruu ha takbiiranina xataa yukabira ilaa isagu ka takbiiranayo ilaa uu ka takbiirtana ha takbiiranina waidaa rakaca markuu rukuucana farkacuu rukuuca walaa tarkacuu ha rukuucuna xataa yarkaca ilaa isagu ka rukuuco waidaa qaala markuu yidhaahdo samica allahu liman xamida faquuluu allaahuma rabbana walaka alxamdu waxaad tidhahdaan rabbigayow mahad adiga iska leh waidaa sajada markuu sujuudana fasjuduu sujuuda walaa tasjuduu xataa yasjuda ilaa uu sujuudana ha sujuudina waidaa sallaa qaacidan hadduu fadhiga ku tukanayo fasalluu qucuudan ajmacuun idinkuna dhammaantiin fadhiga kula tukada rawaahu abu daawuud wa asluhu fi saxiixayn asalkiisuna xadiiska saxiixaynka ayuu ku sugan yahay waxa weeye riwaayadda se noocana abi dawuudka ayaa wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa marka imaam lagu xidhan yahay sida loola tukanayo waayo qofku laba mid kama dhaxeeyo imaa inuu munfarid yahay oo uu keligii tukanayo iyo imaa inuu maca aljamaaca yahay oo dee jamac la tukanayo labadaa midun wey salaad saddexaad ma jirto salaaddu ama waa munfarid ama waa maca aljamaaca markay maca aljamaaca tahay iyadana ima an takuuna ma'muuma wa ima an takuuna imaama waa labadaa midun iyadana weji saddexaad ma leh inaad imaam tahay oo ka wax tujinaya aad tahay iyo in lagu tujinayo aada ma'muum tahay waxba kama dhexeeya markay arrintu sidaa tahay haddaad munfarid tahay dee keligaa adaa ismaamulaya dad keligaa tukanayso halkaa inaga dhig haddii aad macaljamaaca tahay haddaad imaam tahayna dee xilkii imaamnimo aduu ku saaran yahay imaamaduna axkaam gaaray leedahay qaar ka midana way inoo iman doonaan haddaad se ma'muum tahay waa tanuu haddaynagala hadlaye waxaa lagaa rabaa imaamka inaanad ka hormarin dibmar ka haris ahna aanad samaynin muqaarana iyo barbar barbargurashana inaanad samaynin lakiin waxaa lagaa doonayaa mutaabaca raacitaan dabagal baa lagaa rabaa oo afar xaalaa suuro gelaya maca alimaam imaamka la jirkiisa afar xaalaa suuragal ah inaad ka hormarto oo adigoo aad kalaba horayso inaad ka dib marto inaad barbar gurato iyo inaad daba ta lagaa rabaa waa dabagalka waa inaad raacdo isagoo dabagasho amaa haddaad ka hor marto labaynu u kala qaadaynaa horta waa muxaram marka koobaad intaynaan lababa u kala qaadin inaad ka hor marto iyo inaad kadib martaa iyo inaad barbar gurataa dirku waa wax bannaan mahay waa muxaram laakiin xaalaad baynu ka soo reebaynaa oo axkaamteedaynu wax ka yaro kala qaadaynaa waxaynu leenahay haddaad ka hormarto labaynu u kala qaadayna waxa aad kala hormartay inay takbiiratulixraamkii tahay takbiirtii lagu xidhanayay iyo inay wax kale tahay hadday takbiiratulixraam tahay salaaduba guntami mayso salaadaadaa waxba kama jiraan waayo laa bilwaxdi ka sallayt walaa bilimaam iqtadayt keligaana maa tukan imaamna kuma adayaan salaaduna maxay ahaan jirtay laba miduun ima inaad keli tukanayso ima inaad imaam tahay ama adiga lagu tujinayo dee macaljamaaca inaad tahay labadii midna ma tihid haddaad takbiiratulixraamka kala hormarto salaadaasi waa baaila waxba kama jiraan ama waxaad kala hormartay hadday tahay takbiiratulixraam waxaan ahayn ayna tahay afcaal oo afcaashaa muuqanaysa ruquucdii iyo sujuuddii iyo qiyaamkii iyo wixii noocaasi ahaa waa shay muxaram ah laakiin cala alqowli saxiix haddaanay aada u fool xumaan oo dee ka horumar dee aada iska goosatay aanay ahayn salaaddu way ansaxaysaa laakiin waxay noqonaysaa shay muxaram oo aada ku dhacday adugu ahlulcilmiga iyada lafteeda waa waa khilaafi oo daa'ifa min ahlicilmi maba ansaxaysa bay leeyihin laakiin waxaanu leenahay salaadu way ansixi haddii waxa weeye aad ka hor aad markaa kadib martana o aad imaamka ka hadhana iyadana sidaasi leg weeye haddaanay hadhitaankaasi hadhitaan foolxun aanu noqon oo inaad keligaa tukanaysa iyo inaad imaam ku xidhan tahay waxa weeyaan aanay kala caddaynoo xaaladda yadana baaila ayay noqon maca khilaafin fi lmas'ala iyadoo masaladana khilaaf ku sugan yahay muqaaranaduna waa saasi leeg inaad barbar guratana lama ogola wixii aan ta'miinta ka ahayn aamiinsiga ayuunbaa la ogol yahay inaad isku mar tidhaahdaa oo aad la dhinac gurato oo ta'miintaada aaminsigaaga iyo aamiinta imaamka iyo ta malaa'igtu iswaafaqaan marka nebigu sala allahu alayh wuxuu inoo tilmaamay imaamkaba waxaa loo sameeyey inay tahay in lagu daydo maadaamo in lagu daydo ay tahay inaad ka hor iyo inaad ka dib marto oo dib marka hadhisa samayso iyo inaad barbar gurato midnaba ma lihid dabagal markuu ruknigaa gaadho intaa kadib adiguna kaga dabata markuu maalan aad taagan tahay ha rukuucin ilaa uu rukuuco markuu rukuuce rukuucda ku sugnaado ka daba tago adiguna ku gaadh laakiin hana la rukuucinoo ha barbar guran hana uga horaynin hana ka hadhin oo ha odhani ha ka soo tooso rukuucda intaa kadib baan ka daba tegaya ee waa inaad daba gashaa oo ku gaadhaa masaladan dambe ee uu tilmaamayo hadduu fadhi ku tukado fadhiga kula tukada sidaasi uu tilmaamay nebigu sala allahu alayh wasalam wakhtigii hore tabtaasi ayuu tilmaamay shakina male daahirka xadiidku inuu tilmaamayo weji kale inaanay bannaanayn ee arrintu ay tahay haddii imaamku nin fadhi ku tukanaya noqdo in fadhiga lagu raacayo laakiin nebiga sala allahu alيh wasalam xanuunkii uu u dhimanayey waxa sugan in waxa weeye salaada uu fadhi ku tujiyey dadka inuu salaada fadhi ku tujiyey dadkuna ay taagnaayeen oo saxaabaduna taagnaayeen abi bakarna mubaliq ahaay oo ka salaada gaadhsiinaya nebiga dhinaciisa ku tukanaya ahaa marka ay sidaa tahay maxaa arrinta laga dhigayaa taa dambe iyo tan hore sidee loo kulminaya bacdu اlcilmi kan horuun bay qaateen kan dambe ixtimaalaad bay geliyeen qolo tujintaba muran gelisay iyo qolo tidi waxa weeyaan ficilkaasi ma keensanayo inuu khasiso tii hore oo waxa weeyaan meesha ka saaro adigu qolaba see u dhigtayba ka hore un bay qolo qaateen xadiiskan hore un qolona ka dambuun bay qaateen oo waxay yidhaahdeen kan hore ka dambaa nasakhaya ficilka nebigaa nasakhaya qaarkoodna waxay damceen inay jamciyaan sida madhabka xanaabiladiiyo agtooda ka macruuf ah oo waxay yidhahdeen imaamka labaanu u kala qaadaynaa hadduu salaadda sarajoog ku bilaabay oo hadhowna uu kusoo dariyo wax fadhi ku kalifaa fadhiga waa ku tujin karaa dadka dadkuna sara joogay ku tukanayaan amaa haddii uu marka horeba fadhi ku bilaabo oo marka horuu salaada xidhanayaba fadhi ku bilaabo dadkuna waa inay la fadhiistaan saxaabadana agtooda sida lagu yaqaanee macruufka ahay waxay ahayd fadhi haddii ku tukado shaksigu in fadhi lagula tukado marka xaqiiqatan masaladu waxoogaa fiiradeeda iyo nadarkeeda ayay yeelanaysaa oo waxoogaa waa masaa'ilka mushkilka ah ayay ka mid tahay sidee loo kala towjiihinaya sidee loo kala towjiihinaya saxaabaduna nebiga dabadii way samaynayeen fadhiga inay ku tujiyaan markaad si badan isha u geliso waxaad is malaa waxaa ugu dhow in la yidhaahdo fadhiga in lagula tukadaa waa fiican haddii sare joog lagu tukadana waa ansaxaysaay oo nebiga ficilkiisan dambe waa libayaan iljawaas wuxuu caddaynayay in sidan lafteedu ay bannaan in sidan lafteedu ay bannaan oo sidan lafteeda markii hore faris iyo ruum iyo qolyaha in la tashabaho gaalada haba la diido oo la yidhaahdo boqorradooday kor istaagaan laakiin markii arrintu ay istiqraartay inaan muslimiintu dad boqor dul istaagaya ahayn sidii markaa qubuuraha horaan ka nahiyeeya soo booqda oo kaledii arrintu inay tahay markii hore waan idii diiday laakiin waa iska bannaan tahay haddaa la timaadaan waxba ba'si kuma jiro oo libayaan aljawaas ficilkaa dambe inuu noqdo ficilkii horena mid meesha ka wada saaraya aanu noqon iyo qowlkii hore adigu masaladuna kolley waa masaladii qowlka nebiga sala allahu alayh wasalam iyo ficilkiisu markay iskhilaafaan sidee loo tawjiihinaya cinda alusuuliyiin markeeda horaaba iska hadal badan tahay masale iska dhib badan oo sideeda isaga hadal badan ay tahay laakiin sidaasi baad moodaa nafteedu inu yeelanayso in la yidhaahdo imaamku haduu fadhiyo ummaddu fadhi way kula tukan haday sara joog kula tukadaanna dhib maleh wاlأmru fii dalika waasع alxamdu lilah waqaala wuxuu yidhi yaumu lqowma qowmka waxa u imaam noqonaya buu nebigu aqra'hum likitaab illah ka ilaahay kitaabkiisa ugu qaarisan qoomka waxa tujinayaa ka ilaahay kitaabkiisa ugu yaqaana fain kaanuu hadday yihin fi lqira'ati sawa xagga qirada kuwo iskaga mid mida ah hadday yihiin faaclamuhum bisunna sunnada nebiga sala allahu aleh wasalam ka ugu caalimsan ee ugu yaqaana ayaa markaa tujinaya hadday qur-aankii ka sinmaan sunnada nebiga ku kala rajax fa in kaanuu fi sunnati sawa hadday xagga sunnada iskaga mid noqdaanna faaqdamhum hijra xagga haddii meeshani meel loo soo hijrooday ay tahay cidda halkan u soo hijrootay ayaa markaa ugu horeynaya kooda ugu horeeya xagga hijrada ayaa tujin fa in kaanuu fi lhijrati sawa hadday xagga hijradana iskaga mid yihiin fa faaqdamuhum silman ka xagga muslimnimadka ugu horeeya ayaa tujinaya aw amase sinnan xagga da ahaanta ka weyn ayaa tujinaya macnaha xadiisku wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye imaamadu kala mudnaanshiya leedahay oo ka ugu qur'aanka iyo qirada ugu yaqaana ee ugu qaarisan hadday qiradii iskaga mid noqdaan ka sunnada hadday sunnadii iskaga mid noqdaan ka hijrada kusoo horreeyey hadday iskaga mid noqdaan ka xagga islaamnimada hadday soo muslimeen ku horreeyey ama xagga da'da ku weyn qaabkaasi bay noqon oo murajaxaadkaa ayaa lagu kala rajaxaya walaa ya'umanna yaanu u imaam noqon oo yaanu ku tujin arajulu ninku arajula nin yuu ku tujin fii sulطaanihi meesha uu mas-uulka iyo madaxda ka yahay ninna meeshuu madaxda ka yahay laguma tujiyo meeshuu isagu madaxda ka yahay laguma tujiyo ilaamaa in isagu idma mooyaane walaa yaqcudu ma fadhiisto fii beytihi gurigiisana kuma fadhiisto calaa takrimatihi meesha lagu maamuuso walaa yaqcud ayaanu ku fadhiisan fii beytihi gurigiisa calaa takrimatihi meesha lagu maamuuso ilaa biidnihi ilamaa inuu isaga idan ka haysta mooyaane rawaahu muslim waxa uu tilmaamayaa ninkii nin inuu ugu imaam noqdo meesha uu mas-uulka ka yahay ee madaxda ka yahay inaanay sax ahayn oo masaajidkii hadduu imaam raatiba leeyahay xid kale inay tujiso inaanay sax ahayn ilaama inuu idmo mooyaan hadduu nin meesha mas-uul iyo madax ka yahay oo markaa beledkaba isagu haysto qof kaloo shacab ahy inuu ku tujiyo inaanay ahayn ilaama in isagu u ogol yahay oo yidhaahdo adiga salaada wadaya mooyaane wayambagii waxaa habboon an yataqadama alimaamu imaamku inuu hor maro ayaa habboon iyo wa an yataraasha alma'muumuuna ma'muumuuntu inay isku soo dhowaadaan taasibaa markaa habboon wayukmiluuna oo ay dhammaystiraan alwala falwal safba safku ka horeeyana ay dhammaystiraan taasibaa fiican waman sallaa fadan qofkii keligii ku tukada ragcatan ragcad qabla safi safka gadaalkii ku tukada ligayri cudurin cudurdaar la'aanna ugu tukada acaada salaatahu salaaddiisaa waa soo celinaya salaada waa soo celinaya wa qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi sallaytu maca الnabiyi salى اllahu alayh wasalam data leyla nebiga salى اllahu alayh wasalam ayaan la tukaday habeen faqumtu waan istaagay can yasaarihi bidixdiisa akhada wuu qabtay bira'si madaxayga min waraa'i xagga dambuu iga soo qabtay oo fajacalanii wuxuu iga yeelay can yamiinihi xaggiisa midig muttafaqu calayhi saxiixaynkaa isku waafaqay sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa inay habboon tahay imaamku inuu ummadda aanu dhex istaagine ka hormaro oo saf gaara istaago waana sida sunnadu tahay haddaanay dee isku laba qof uun ma'muumiintuna inay isku dhowaadaan oo taraasi la yimaadaan oo safafkoodana waa midda kale taswiyatu sufuuf la yimaadaan oo simaan taasi baa iyagana loo jideeyaa safba safku ka horeeyana inay dhammaystiraan oo safkii hore aan buuxsamin inaan mid dambe labinayn taasi weeye sida mashruuca ah markuu intaa inooga warramay wuxuu yidhi qofkii salaada keligii safka dabadiisa ku tukaday ka warram waa waxaanay fuqahadu yidhaahdaan almunfarid khalfa saf safka gadaalkiisa ka keligii ku tukada labaa loo kala qaadayaa buu yidhi haddii waxa uu ku tukaday safka gadaalkiisa hal ragcad ay gaadhayso wax cudurdaaro uu leeyahayna aanay jirin sida safkii inuu ka buuxsamay oo meel uu ka gala waa'ay iyo wax la mid mida salaadiisaasi waa baaila weeye waxba kama jiraan wey haddiise waxa uu salaada gadaalkeeda ku sameeyey ay ragcad ka yar tahay dhibaata kuma jirto waxaana u daliil noqonaya xadiiskan ibnu cabaas oo kale oo nebigu sala allahu aleyh wasalam intuu madaxa xagga dambe ka qabtay ayuu dhabarkiisa mariyey oo xaggaa dambe ka wareejiyey halkaa dambe nebiga dhabarkiisa markuu marayeyna keligii baa saf marayey keligii ayaa safka cidlo uga baxay markii dambe xaggan uu soo wareejiyey marka wuxuu leeyahay ragcad bay ka yar tahay inta uu dhabarka mara waa midda kale saxaabigii salaada markaa u soo orday ee safka gadaalkiisa abi bakra xagga dambe safka gadaalkiisa isagoo ordaya intuu safka gadaalkiisa ka soo xidhay dabeedna rukuucay nebiga si uu rukuucda ugu gaadho dabeedna isagoo rukuucdii ku soconaya safka ku soo galay wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam zaadaka allaahu xirsan falaa tacud ama falaa tacda alla ha kuu kordhiyo dadaale arrintaa ha noqon ama ha ordin ha ordin tu la yidhaahdaba isku macnuun bay ku dhacaysaa salaadina sidii bay ugu ansaxday oo nebigu wax uu yidhi ku noqo ma jirto haddii rukni ka maqan yahay ama salaada wax jebiyaa ay jiraanna sidii musii'u salaatii buu nebigu odhan lahaa irjic fa innaka lam tusalli markii nebigu ku yidhi waa ayo ciddan ordaysay ee digdig lahayd ee saan samaysay abi bakrata iyo waa aniga cidda waxaa samaysay nebigu wuxuu ku yihi zaadaka allahu xirsan falaa tacda war ha ordin ka daa salaada ama falaa tacud ha u oo bimacnaa orodkun bay markaana ku dhacaysa orodkaa ha u marka saxaabaddu waxay ka fahmeen cabdillahi ibnu zubayr iyo qaar kayrkiibana ay mareen in looga jeedo orodka ah ee salaada oo la rukuucsan yahay safka gadaalkiisa oo cidlo ah intaad ku rukuucdo inaad safka adoo rukuuc rukuucsan safka kusoo geli karto salaaduna ku ansaxay saasaanay samayn jireen waxaanay tilmaami jireen inay sunno tahay oanay dhib lahay markaa saxaabigaa laftiisa salaaddii kama burin intaa yaree uu safka gadaalkiisa ku xidhay ragcad kaamila may ahayn oo kama gud kama burin marka wuxuu leeya xadiista tilmaamaysa laa salaata limunfaridin khalfa saf waxaa lagu xambaarayaa marka ragcad kaamila lagula yimaado safka gadaalkiisa ama hadday ka yar tahay maya tabtaa u dhigay baynuna u daynayna wa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam idaa samictum aliqaama markaad qiimista maqashaan famshuu socda ila salaati salaada u socda wa calaykum asakiina iyadoo korkeeda xasilloonita iyo walwaqaari haybad walaa tusricuu ha dedejinnina famaa adraktum wixii aa gaadhaan fasalluu tukada wamaa faatakum wuxuu idinka tagay idin seegana faatimuu dhammaystira muttafaqun calayh salaada si degan baa la rabaa in loo yimaado oo orod in lagu soo galo lama rabo qofku si degan inuu isaga soo socdo oo ugu xidho salaada wixii uu ka soo gaadhana imaamka wuu la tukan wixii kalena ee waxa ka tagana wuu soo qallayn doonaa marka dhibaata kuma jirto وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام إذا أتى أحدكم أحدكين مركو يماضى الصلاة صلاة مركو أحدكين يماضى والإمامنا على حال إيضا إمامكنا حال كسوغن يهي فليصنع حسمي كما يصنع الإمام سيدا إمامكو سمين يستلم إذا حسمي حديثكو aduu ahlulcilmi badan sanadkiisa ha ka hadleen lakiin cala صaxiix waa صaxiix xadiisku sida صaxiix xadiisku waa sugan yahay ahlulcilmi badan baana صaxiixiyey oo sheekh albanina uu ku صaxiixinayo silsilaة اxadiisu صaxiixa iyo صaxiix اljaamica iyo keyrkiiba marka waxaanu tilmaamayaa haddii imaamkii xaalad ku sugan yahay xaaladdaa uu ku sugan yahay la sameeya waana sida ay tahay marba halkaad imaamka ka soo gaadho ayaad kaga kala xidhanaysa hadduu sujuudsan yahay adna waad la sujuudaysa hadduu taagan yahay adna waad la istaaga hadduu rukuucsan yahay waad la rukuuci hadduu ataxiyaadsanayo ataxiyaadkaad la fadhiisan marba halkuu marayo ayaad kala qabsanaysaa ee waxay ku kala gedisnaanaysaa uun meelaha qaarkoodna ragcad baa kuugu soo xasilaysaa meelaha qaarkoodna intaa imaamka aad la samaysay waxaan mutaabaco ahayn oo ay kuu taraysaa ma jirto iskaa in dheeraada ee salaaddii maxay kuu faaideynaysaa uun imaamkii baad raacda marka intay ku kala duwan waa intaa laakiin imaamka xaaladdu ku sugan yahaa lala raacaa ee haddaad rukuuc kusoo gaadho ama qiyaam ragcaddaasi way kuu jirtaa aad kusoo soo gaadhay haddaad rukuuc wax ka dambeeya ku soo gaadhana ragcaddaasi kuma jirto haddii arrinku rukuuc ka dambeeyo ragcaddaasi kuma jirto intaasu bay ku kala gedisan tahay waxay noqonaysaa imaamku xaaladda uu ku sugan yahay in markaa lagala xidho oo halkaa laga raaco hadday rukuuc tahay ragcaddaa waa la tirsan faatixadiina way kaa dhici cala alqowl الصaxiix haddaad qiyaam iyo sarajoog ku soo gaadhana waa tirsan ama wixii intaa ka dambeeya tirsan maysid laakiin waad raacaysaa waad raacaysaa laakiin tirsan maysid halkaa ha inoo joogto wallahu subxaana wa tacala